rab اlcaalamiin wsl اllahuma wslm cla nabiyina mxamadi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd وcanhu radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu lahi sal lay slam can bayci اlcurbaan rawahu malik waqaala balaganii can camr bni shucaybin bihi xadiidkeeni xalay inoogu dhameeyey walaa bayc maa laysa cindak suurada waxaa ka mid a ah, runtii baraarujin mudan dunuubtan hadda islaamiga ah qaar badan oo ka mid ah shareecada ma iltizaamaan oo in badan oo ka mid a ah, muhiimaddoodu waa ganacsi beeca loo yaqaano muraabaxada badeeco marka aynan haynin aad rabto inaad ka gadato badeecadii ama baabuur ama guri waad rabtaa inaad ka gadato mana hayaan markaas oo iyo guryaha iyo baabuurta ma sii haystaan shardi waxa ah marka hore wadahadalka idin dhex maraya inuu yahay ballanqaad oo keliya baabuurka noocaas ama guriga noocaas haddaad soo iibsataan waa idinka gadanaya ballanqaad weliba labada darafa ayna midkood uusan mulsam ku ahayn ku qasbanay ballanqaadkaa kadib waa inay badeecadii raadsadaan ayagu soo gataan ama adigu tus ama iyagu ha arkeen badeecadii waa inay soo gataan oo markay gataan kadib ay la soo wareegaan oo damaanadooda iyo milkigooda uu soo galo markaa kadib bay kaa gadi karaan badeecadii oo aysan hayninba hadday kaa gadaan oo heshiiskiiba dhammaado laa tabic maa laysa cindaka way beecaasi sax maa badeecadii ay iibsadeen laakiin weli aynan la soo wareegin oo iyaga milkigoodaiyo damaanadooda aan weli soo gelin hadday kaa gadaanna riibxu maa lam yudma way iyadana waa xaaraam caqdigii ma asaxayo waana farqiga u dhexeeya bunuugta islaamiga ah iyo bunuugta taqliidigii ribowiga ah bunuugta taqliidigii ribowiga ah dadka lacag bay siiyaan ayagaana tago wixii ay ku gadanayaan ku gata lacagtayna wax saartaan mucaamaladaas hadday sidaa noqoto bunuugtii ribowiga mucaamaladoodi waana mucaamala ribowiya lacag lacag la saaranayo laakiin haddii badeeco adigu marka aad soo iibsatay aada wax saarato markaas waxa waa mucaamalo sharci oo sax muraabaxa la yidhahda laba meelood marka khalad baa ka gala ayagoon la soo gadanin hadday kaa gadaan laa tabiic maa laysa cindakay gelaysaayo waa xaraam ma asaxay ayagoo soo gatay laakiin aan weli la soo wareegin oo damaanadooda uusan soo gelin hadday kaa gadaanna ribxumaa lam yudman wayaan iyadana xaaraam buu noqonay halis wey marka dadku haddii la geranayn waa loo hoosgeliyaa in badanoo iy dadka ka midana axkaamta amaba ilaaliyaan maana ayib wa canhu radi allahu canhu canhu oo ah ibn cumar ibn camr cabdullahi ibn camr ibn caas wa canhu cabdullahi ibn camr ibn caas waxaa laga warinaya can camr ibn sacayb can abiihi can jaddihi jadkiisu waa cabdulahi bn camr bn caas waay saxaabigu waa cabdulahi bn camr bn caas wa canhu waxaa laga warinayaa cabdulahi bn camr bn caas radi allahu canhu qaala inuu yihi naha wuu reebay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay can bayci lcurbaani carbuunta beeceeda rawa waxaa wariye maaliku maalik baa wariyey qaala wuxuu yihi markuu welinayey balaqanii waxaa isoo gaadhay buu yihi can camri bni shacaybin bihi bihibaas waxa waaye balaganii can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula lahi qaala way macna yani maalik baa sida alimaamu maalik caleyh raxmatullah fi lmuwada buu sidaa ku xadiidku balaaqa maalik markuu yahay sanadkiisu waa daciif maxaa yeelay balaaqaatu maalik sanadkeedu waa munqaic haddaan meel kale laga helin isagoo sanad xidhiirsan yahay balaganii can camri bni shacayb camr bni shacayb maalik lamuusan kulmin waxaa iga soo gaadhay markuu leeyahay yaa kaa soo gaadhsiiye waay sooma marka sanadkaa cidda ka soo gaadhsiisa ma magacawnaa halkaasaa marka dacfiga kaga jira abu daawuud ibn maaja baa sidoo kale soo saareen xadiidka sanadkiisuna waa daciif leanna waxaa ku jira raawi mubhama oo la magacaabin waa munqaic marka inqiaacaasuus xadiiska daciifkeeda duruqdiisa qaar ka mida ah waxaa kusoo arooray ninkaasoo la magacaabay ninkaa bukhaari maalik uusan sheegin oo uusan magacaabin oo la magacaabay baa duruqda qaarkeed ku yimi oo waxaa laga dhigay ibnu lahiica cabdullahi ibnu lahiica waana daciif ama ibnu lahiica ha la sheego ama munqaic ha ah ahaadee haddii ibnu lahiica la sheegana sanadka ninkaas waa daciif haddii balaaq uu noqdona waa munqaic laba goraba sanadku ma badbaadayo ibn maaja baa wuxuu kusoo saaray laakiin sanad muttasil ah laakiin waxaa ku jira isagana dacfi aan caadi ahayn cabdullahi bni camr alaslami oo daciifaa ku jira xabiib ibn abi haabit katib leyt oo daciifaa ku jira saas daradeed xadiidkani waa daciif xadiidkani warka murtidiisa soo ururiya xadiidka baycu waa daciif baycu waa la yidhaha curbuunna waa la dhaha labada waa sax ayb saas daraaddeed xadiidka waxaa daciifiyey ciladiisu ama waa dacfu sanad ama waa inqiaac cabdilxaq alishbiili alimaam nawowi mundiri sheekh albani kadalika ibnu mulaqin culimadu waa daciifiyeen xadiidka waa xadii daciif ayib muxuu faa'iideynayaa baycu inuusan bannaanayn baycu maxaa la yidhaahdaa baycu waxaa la yidhahdaa inuu ruuxu iibsado badeeco badeecu kaa gadanaya markaasuu lacagtii uu kaaga gatay qaar ka miduu ku siinaya qaarka kalena wuxuu ku leeyahay badeecadana sii hay lacagtana iga sii hay muddadaasaan ku soo noqonaya haddaan sidaa badeecada ku qaatana lacagtana hadda kuu dhiibay badeecada lacagteedii qeybka mid qaybteedii hore waay qeybta kale waan kuusoo dhamaystiray badeecadana saasuu ku qaadanay haddaan badeecada qaadan waayon ka noqdona lacagta adaa iskale curbuun baa la yidhaha ama curbaan waa meeshaan inagu idhaahno carbuunta carbuunta soo shay la qaadan rabo lacag laga sii dhiga maa ayb lacagtaa laga sii dhigahayo hadduu ruuxu alaabtii qaatana alaabta lacagteedii qayb ka miday noqonaysa hadduu qaadan waayona lacagtii way ka dhimanaysaa curbuun bale curbuunta waa saas lacagtiina way ka dhiman shaygiina waa ka dhimanaya wuu tegaya marka xadiiska wuxuu leeyahay nebigu waa reebay xadiisku marka waa daciif sida xadiidka kutusayo oo inayna banaanayn ah mucaamalada noocaasi ayaa waxaa ku tegay culimada badankood xadiidkan ayagoo cuskanaya nahaa can baycin curbahaan xadiiskaas iskale xadiisku hadduu daciif yahay rayiga lagu dhisayna waa aciif rayiga lagu dhisayna waa daciif saas daraaddeed jumhuurtu rayigoodii xadiiskay cigibtimaadeenba waa daciif waxaa khilaafay imaamu axmed caleyh raxmat ullah oo ku tegey beeca orgoontu inuu bannaan yahay oo mucaamalo saxa uu yahay aahaar saxaabadii ka mida ayay soo guuriyaan xanaabiladu waxaa kaloo u deliishadaan asalka waxa weeyaan buyuucda sharciga mucaamalaadka iyo xuquuqda dadka dhex maraysa asalku waa inay bannaan tahay wixii daliil diidan la hela mooye asalku waa inay bannaan tahay maxaa yeele ilahay qur-aanku wuxuu ku wa axala allahu lbayca beeca alla waa baneeyey beec asalkiisu marka waa bannaan yahay cuquudda dadka dhex maraysana waa bannaan tahay wاlaslu fi اlashya wاlcuquud alibaaxa wey wاlxilu waa in daliil reebaya haddii la waayo asalkoodu waa inay bannaan tahay daliilkii reebaya daciif buu noqday marka xaggeen u noqonaynaa asalkii waan u noqonayna oo ibaaxada ah waaxallaha allahum bayca cumuumkeeduu marka gelaya buyuucda banaan buu gelaya madhabka ibnu axad baana xoog badan oo ah inuu bannaanya arbuunta la kala qaadan karo ninka hadduu badeecadii qaatana lacagtaasi badeecada lacagteedii qayb ka miday noqon hadduu qaadan waayana lacagtii waa ka dhimata ka iska tag waa dhihi wabilahi towfiq laakiin waxay leeyihiin waa inuu wakti leeyahy iska furan maa waa inuu wakti leeyahy ama bil ama wiig ama maalmo kadib baan soo noqonaya wixii wakti inuu leeyahay saasay leeyihin madhabka imaam axmed caleyh raxmatullah ayay hadda waxay qaba majaamicda fiqiga ah iyo fataawida jamaaciga isagaa hadda lagu camalfalaa carbunta inay banaan tahay arbunta inay banaan tahay majmac alfiqh islaami iyo hayatu kibaar alculamaa iyo majaamicda fiqiga inta badan isagaasay hadda fatwoodaan maadaama xadiidku uu daciif yahay macna waa banaanya marka wax mushkila camal qolyo waxay la yidhahdeen waa aklu amwaali innaasi bilbatil waa dadka xoolahoodiiyo bilaash lagu cunay adiga badeecadaadina waad qaadatay lacagna waad ku darsatay xoolahana lacag kale waad ku darsatay maxaad ku cuntay halkaasay qaar mariyaan laakiin waxa weye inama albaycu can taraadino ruuxan asagaa raalli ka noqday hadduu badeecada qaadan waayo lacagtan inay ka dhimanayso waa midda labaade ruuxan badeecadiisa aada ka xanibtay oo muddadaa kuu xanibnayd bilaash maaha soma ila baaci baad ka xanibtay sooma xataa muddadaasi cid iibsato hadday timaado la gadi maayo isagaa lala sugi sooma marka meesha kama madna manfac la-aan maaha saas maala saas daraadeed ra'yiga raajixa waa inuu banaan yahay mucaamalada noocaas banaan tahay waxaa laga soo reebaya obaacu curbuunka aan ku jirin waxyaalaha ay shardiga tahay in intaan la kala dhaqaaqin lala kala wareego sida lacagaha isku iibintoodoo kale lacagaha isku iibintoodu carbuun ma gasho waa sarifka lacagaha curbuun ma gasho dahabta curbuun ma galo fidada curbuun ma gasho maxaa yeelay waxaaba shartu aba in inta la wada taagan yahay shaygii oo kaamilan lala kala wareejiyo marka qaar iga sug inta kaleguna waa soo dhamaystiri doonaa intaan sii hayso hadday noqoto waxyaalahaas ay daruuriga tahay in lagu kala qaato intaan la kala dhaqaaqin corbuuntu ma gasho waxaan kaa sarifanayaa tobanku mxu shanta sii hay shanta kalena waan keenahayaa mxu iisii hay ma soconayso dahabka lamida fidada lamida salamka lamida u tegi doona insha alla taala ayib wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi ibtactu waan iibsaday zaytan subag ayaan fi suuqi suuqa ku iibsaday suuqa waxaan ku gartay buuri subag falamaa goortii istawjabtuhu aan waajibsaday aan waajibsaday wuxuu ka wadaa bimacnaa markaan guddoonsaday oo aan la wareegin falama istawjabtuu markaan waajibsanayo heshiiskii loo dhammaaday oon yeeshay ayaa laqiyani waxaa ila kulmay rajulu nin baa ila kulmay meeshiibuu subagu yaallaa uu ku gatay laakiin lacagtiisii wuu bixiyey isagaana yeeshay laqiyani waxaa ila kulmay buu rajulu nin baa ila kulmay fa actaanii markaasuu isiiyey bihi isagii wuxuu igu siiyey ribxan faa'iido xasanan oo wanaagsan isagoo meeshii yaalaa nin baa yimi oo wuxuu yihi war faa'iido wanaagsan baa kuu saari haye faa'iidadii baan kula heshiiyey buu ihi ayib faaradtu waxaan doonay buu ihi an adriba inaan garaaco calaa yadi arajuli ninka gacantiisa inaan garaaco inaan garaaco waxaa laga wadaa daraba calaa yadi arajul waxaa la yidhaahdaa labada ruux markay heshiinayaan soo labada gacmood iskuma dhuftaan saas waa macnaha oo gacmaha laysa saarayo marka la heshiinayo waxaan damcay inaan la heshiiyefaradtu waxaan doonay an adriba inaan garaaco calaa yadi rajuli ninka gacantiisa inaan gacantayda ku dhufto aan sidaasi markaa ku heshiino oon wax ku kala gadanno fa akhada markaasaa waxaa qabtay rajulu ninbaa min khalfii xaggayga dambe wuxuu ka qabtay bidiraaci dhudhunkayga xagga dambe intuu nin igaga yimid annagoo ninkii wada hadlayno wax kala gadan rabna ayuu dhudhunka i qabtay faltafattu markaasaan midhicsamay buui faltafattu mhm. markaasaan midhicsamay waan jalleecay buui faidaa markaaba huwa ninku zayd bnu haabit waay ninka cudubda i qabtay waaba zaydba zayd ibnu haabit rabbi an saxaabiy faqaala markaasa wuxuu yidhi laa tabic war hagadi war hagadi ninkan faaidada kuu saaray haga gadi xayu meeshii ha ku gadin ibtactahu aad kula wareegtay ibtaaca bimacnaa waxay ka dhigan tahay ishtaraa oo kale ka dhigan tahay baacana waa iibinto adaa badeecadii gadaya ibtaacana adigaa markaasi lasoo soo wareegayo saas daraaddeed wuxu uhi laa tabichu war ha gadin xayu meeshii ha ku gadin ibtactahu aad ku iibsatay ood kula wareeg xataa taxuusahu ilaa aad u dunto ilaa raxlika meeshaa degantaha ilaa aad u dunto raxliga waa nagi soo marnayo ruuxa deegaankiisa waay soma ayib yani e, taxuusadana bimacnaa waxa weeyaan taxruzahu tadunnahu waay ilaa aad u duntood u qaado meeshaad deganayd meeshanaad ku iibsatay kula wareegtay ha kusii iibini ee horta meesha ka qaado meelaad adigu leedahay gey waay maxaa yeele fa ina rasuulallahi sal lay slam rasuulku naha wuxuu reebay an tubaaca in la iibiyo assilacu badeecooyinkii xaysu meesha tubtaacu lagu iibsado an tubaaca in la iibiyo asilacu badeecooyinkii xayu meesha tubtaacu lagula wareego adigu aad ku soo gadato xataa yaxuusaha ilaa ay dumaan attujaaru ganacsatadii ilaa rixaalihim meesha iyagu leeyihiin deegaankoodaiyo istoorkooda iyo meel iyagu leeyihiin ilaa ay u dumaan ay geeyaan macnaha oo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda dee haddana sidoo kale waa soo saaray wallafdu lafdigana lagu abu daawuud buu u sugnaaday wasaxaxa waxaa saxiixiyey xadiidka ibni xibbaana wlxaakim cala shari muslim buu kuso dahabi waa ku waafaqay sheekh albaanina waa taxsiiniyey xadiidkan ayib xadiidkani wuxuu inoo faa macno aan soo marnay man ishtaraa طacaaman falaa yabiicuhu xataa yaktaanahu somayna soo mar yani badeecada cuntada ilaa aada beegato ha sii gabe xadiista macnaha aan ku soo marnay ayuu la mid macnaheeduna waxa weeye badeecada meeshii aad kula wareegta iyadoo taalla ha sii galin maxaa la rabaa meesha ka qaado meelaad adigu leedahay geyso markaa kadib iibsoo ka faa ayib xadiiskan wuxuu inoo faa-ideeyo daahirkiisa laga qaadanaya xukumkaasi cuntada keliya uma yaalle silacda iyo badeecooyinka o dhan buu yaalla waana sida daahirkiisa laga qaadanayo maxaa yeelay nahaa an tubaaca silacu badeecoo dhan baa soo gashay ama guryo ha noqoto ama baabuur ha noqoto ama cunto ha noqoto ama waxay doon noqoto maana axaadiista qaarkeedna cuntaday ka hadlaysaa qaarna macno kaa ka gudaweyn bay sheegaysa waxaa ka mida ah maala cuntada ka hadlaysa xadiidu ibni cumar fi saxiixayn ou yidhi nabigu sal lay slam man ifaaca طacaama falaa yabiichu xataa yastanfiyahu ruuxii cunto soo iibsada meeshii yuusan ku gadin ilaa uu la soo wareego ayib kadalika xadiid ibni cabbaas oo nabigu uri sal ly slam ida ishtaraa axadukum tacaaman midkiin hadduu cunto iibsado falaa yabiichu yuusan gadin oo wareejinin xataa yaqbidahu ilaa uu la soo wareego ibn cabaas wuxuu yidhi wa axsibu kulla shayin mila acam waxaan u malaynayaa buui xadiisku cuntuu sheege laakiin waxyaalahaan cunto ahanna inay cuntada ahaynna inay cuntadoo kale la xogog yihiin oo la mid yihiin baan u malayn xadiikaasi waa masaladan horey uga soo hadallayo waxyaalaha aad gadatay ee la soo wareegtay waxyaalaha aad gadatay inaad ka sii faa-iiddo lama ogola ilaa aad la wareegto la wareegto waa qabdiga qabdiga qabdigu muxuu noqonayaa waxay leeyihiin culimadu hadduu yahay waxyaalaha manquulaadka ah ee la rari kara ee meeshooda laga qaadi karana qabdigeedu waxa weeyaan inaad qaadhood meeshii ka qaadood meelaad adigu leedahay geysto si daahirka xadiiska muuqato haddii waxyaalaha aan la naqlin karin ee meeshaba aan laga qaadi karin sida dhulalka iyo guryaha iyo lama naqlin karo ayagana waxay leeyihiin qabdigoodu waxa weeye in adigiyo shayga laysu faraha laysay dhexdiina laga baxo atakliya waxay dhahaan atakliya furihiisii lagugu wareejiyo xilkiisiina kugu wareego markaasi sharti ma aha in aad muxuu ahaayey subarloogada ama waxay dhahaan muxuu ahaayey tetliif inaad samaysato oo magacaaga kusoo wareegto waxba sharti maaha waxyaalaha waa wasaa'iq waxyaalahani wasaa'iq waaye laakiin caqdigu wuxuu ku idin yahay in aad heshiisaan kadibna markaad heshiiseen kala dhaqaaqdaan oo kala tagtaan khalaas caqdigu waa dhamaystirmay amaa waraaqahan iyo tatliilka iyo waxaanu samaysanayahay ayagu waxa waa saaiq uun milkiyada xoojinayo yani ma aha iibkii qeyb ka mida maaha ayb waxay culimadu marka leeyihiin shaygan yani muxuu ahaay qabdiga qabdigu asal ahaantiisaba curfigu u noqonaya curfigu u noqonaya oo curfiga dhaqanka suuqa iyo suuqleyda iyo tujaartu mucaamaladooda wixii ay qabdi u yaqaanaan oo markuu dhaco ruuxa ay xoolihii iyo damaanadoodii ku wareegayaan haddii dhib soo gaadhana isaga uu dhibkaasi ku soo noqonayo ayagaa loo noqonayaa curfigooda iyo siday u yaqaanaan saas maana saas daraadeed alashyaa takhtalif bi ikhtilaafi alacraaf qabdigu waa kale gedislaanayaa curfi meel laga yaqaano qabdi looga yaqaano meel kale si kale looga yaqaano muhimadooduna waxa weeye xadiiskan soo marnayo ribxu maa lam yudman baa la diiday waa meeshay yidhaahdaan ay fuqahadu dhahaan alfaslu bayna adamaanayn shayga labadiisa damaano waa in la kala fasliyo waa in la kala saaro mar wuxuu ku jiraa ruuxaad ka gadatay damaanadiisa markuu ka soo wareegana adiga damaanadaaduu soo gelaya labada damaano inay kala baxaan baa shardi amarka ah labada damaano waa inay kala baxaan goormaad gadan kartaa damaanadiisu markay ka soo wareegto ruuxaad ka gadatay oy adiga damaanadiisu kugu soo wareegto markaa way markaad gadi karto ka faaidi karto intay damaanadiisu saaran tahay ruuxaad ka gadatay oy xeradiisa ku jirto oy meeshiisii taallo oo bakhaarkiisa ku jirto oo aadan la wareegin ma gadi kartid mana ka faaidi karti xalibaan soo sharaxnay sooma masalada iyada waa inoo imaan sidoo kaleeto alkharaaji bidamaan xadiidkeeda inoogu imaan doontaa mar kale insha allahu tacala ayib waxaa khalad ah oo hadda suuqyada aada looga mucaamalooda ninbaa bakhaar buu leeyahy bakhaar buu leeyahy alaabtu soo dejiyaa bakhaarku dhigaa dadka alaabta ka iibsada wuxuu leeyahay waxaan kaa gaday masalan boqol jawaan oo sonkor ah bakhaarkaygay ku yaalla boqolkii jawaanee sonkorta habaad lacagta siinaysa meesha kun jawaan baa yaalla kunka jawaan boqol aad ka leedahayna lama yaqaano adoon dhinacna ula bixin bakhaarkiina ka qaadani meeshii ninkii lahaa iyo bakhaarkiisa ay ku jirto ayaad suuqa intaad gashay gashadaad ayar sii gatay ood ka sii iibsay dukaanleydii oo boqol jawaanoo sonkaro noocasaan haya iga gatay hay lacagtii baad ka qaadatay ayagii baa tidhi bakhaarkaasuu yaallaya kaca soo qaatay suuro ka mida ah w suurooyinkana hadda hadlay aadna suuqyada way ugu badanta sooma ninkani lacago ugu isdaba marmariyey mooye badeecana lama wareegin badeecana muusan arkin meelna ma geysanin lacag unbuu lacaga saarsaartay sooma lacag unbuu lacaga saarsaartay talbidiin tawa leanna alaabtani ninkay bakhaarkiisa ku jirto iyay weli damaanadiisii ku jirtaa soma adigu midna maanadaada ma soogin saas daraaddeed adoo meelaha suuqa marmarhayo dad kaa iibsada raadinahaya haddiise musiiba ku dhacdo oo dabqabsado oo bakhaarkiiba wixii yaallay gubto adigu ma waxbaa kaa hallaabay ya waxba kaama hallaabay soma ninkiiba ii tooge waxaad leedahay wareedhe ama muxuu boqolkii jawaan halkaa idhi ama lacagta idisay soma leanna damaanadaada ma soo gelinba haddayna bamaanadaada soo gelin seed uga faaidi wey marka ruuxumaa lam yudman waay waxyaa shareecadu ka caristaa w nisaacaa laga cararayaa waxaa soo geli karaya meesha waxyaala cilal badan baa soo geli karaya man ayb ah. haddii aad cazli ku samayso cazli baa la laydhahda isla bakaarkiisa laftiisa qeyb ka mid a ah, haddii intaad u qaado aad tiraado war meeshan aan dhiganaya uu ku ogolaado oo meeshii ay ku dhex jirtay iyo baqaarkii weyne ay ka tirsan intaad ka saarto aad gooni u saarato oo ay halkaa ku yaallaan marka adaa iskale waad guddoontay waadna qaada meel bay ku yaallan saasmaa waa wax mucayana markaa sooma wabittaali haddii markaasi musiiba ku timaado aday kaa dhimatay xaaladda waad gadi kartaa marka ayb jumhuurtu waxay qabaan xukunkaasi inuu silacda iyo mabiicda dhammaanteed u yaallo oon lagu tasarufi karin oon laga iibin karin ilaa la qibdoodo oo lala soo wareego imaam axmed baa isagu wuxuu ku khaas yeelay waxyaalaha la beego waxa la miisaamo waxa la tiriyo iyo waxyaalaha la dhudhumiyo waana mashhuur madhabi axmed ibnulqayim iyo muxaqiqiinta madhabka xanaabiladuna ra'yiga jumhuurta rajaxaya oo waxay leeyihin mabiixda oo dhan baa silac oo dhan baa soo gelay ayib silac oo dhan baa soo gelay yani xadiidkan daahirkiisana waa laga qaadanaya cumuumkiisa waa laga qaadan qiyaasna macnaha waa loo daliishan karaya wa canhu radi allahu canhu qaala wuxuu yihi canhu ibni cumar wa canhu ibni cumar waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala inuu yihi qultu waxaan ihi ya rasuul allah rasuulka ilaahi inii anigu abiicu waan iibiyaa alibila geela bilbaqiici meesha baqiicleedanaan ku iibiya baqiic waa suuq buu ahaa geela lagu kala gato meeshan hadda qubuuraha madiina ereydaasaa baqeec la dhihi jira dhul weyn buu ah ayib geelaan halkaa ku gadaa buu fa abiicu markaasaan ku gadayaa bidanaaniiri diinaar baan ku gadaya diinaaryo diinaaryaal baan ku gadaya wa aakudu waxaan qaadanayaa addaraahima dirhamyaalna waan qaadanaya iibku wuxuu ku dhacayaa lacagta diinaarka la yidhaha hadhowna waxaa la kala qaadanayaa lacagta dirhamka la yidhaha ayb dinaarku dahab buu ka samaysan yahay dirhamkuna fid buu ka samaysan yahay waa labadii lacagood ee la isticmaali jiray horaan usoo baraarujinayo dinaarkana waxaa samayn jirtay dowladdii la dhihi jiray ruum dirhamkana waxaa samayn jirtay dowladdii la dhihi jiray furus carabtuna lacag baa la samaysan jiray xoolodhaqato iska ahaayeen dowladaha uun waxay soo saaraan iyo lacagtooda isticmaalaan lacag muslimiintu leeyihiin oo dowlad islaami ay soo saarto waxaa ugu horeysay alwaliid ibni cabdilmelik baa sameeyey lacag ay muslimiintu leeyihiin oo dirham islaami aan la dhihi jir marka beecu wuxuu ku dhacayaa wax lagu kala gadanayaa dahab oo dinaar ah xagga marka la kala qaadanayana dinaar oo fida a ah baa lagu kala qaadanaya qiimihii dinaarka oo dirham ah baa hadhow lagu kala gubanaya lagu kala qaadanaya iibkuna muxuu ku dhacay dinaar ayib wa abiicu waan gadi buu ihi marna bidaraahimi daraahim baan ku gadiyo iibku wuxuu ku dhacayaa fidda wa aakhudu waan qaadanayaa markay la ii gudayana addanaaniira danaaniirtii dahabkeyd baan qaadanaya waa cagsi suuradii hore cagsigeeda marna waxa wey danaaniir baa wax lagu kala gadanayaa qiimaheediiyo dirhaman hadhow baa la kala qaadanaya marna dirham baa wuxuu u kala qaadanayaa qiimihiis iyo hadhow la kala qaadanaya ayb aakudu waan qaadan buu ihi haada kan ayaan min haada kan xaggiisa ka qaadanaya waan ku bedelanaya wa ucqi waan siin buu ihi haadihi middan ayaan min haada kan xaggiisa ka siin buu yani waxa weyaan waa la isdhaafsanaya faqaala markaasa wuxu yihi rasul sal alay sl rsulku wuxuu yihi laa ba'sa wax dhiba male an ta'khudaha inaad qaadato lacagtii aad wax ku gadatay ciibku ku dhacay mooye tu kale inaad qaadato oo ka gedisan dhib ma leh bisicri yowmiha maalinkeedaas sicirkiisa iyo qiimihiisa inaad ku qaadato maa lam taftariqaa haddaydan kala tegin intaadan kala tegin wa baynakumaa maa lam taftariqaa haddaydaan kala tegin walxaal baynakumaa dhexdiinna u yahay shay-un wuxuun u yahay waa haddaydaan kala dhaqaaqin idinkoo wax idiin dhexeeyo wax isuu kilaaban yihiin oo waxaa wariye xadiidka alhamsatu shantii baa wariyey wasaxaxa waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey saas maana calaa sharti muslim waafaqahu dahabi dahabi waa ku waafaqay xadiidkani rafcigiisu sax maa waxaa saxiixa inuu mawquuf yahay mawquuf inuu yahay cala bni cumar saasaa sawaaba maxaa yeele in la yidhahda sumaak ibni xarbin oo mutakalam fiihi ah ayaa xadiidka rafciyey wuxuuna ku khilaafay saciid ibnu jubayr oo uu sheekhiisa ah ardadii xadiidka kala warisay oo siqaadu isaga ka xoog badan buu ku khilaafay ibnu cumar ardadiisiina sidoo kale wuu ku khilaafay oo dhammaantood waxay isku raaceen xadiidku inuu mawquuf cala cumar can ibni cumar inuu yahay sidaas daraaddeed ba xadiidka waqfigiisa waxaa rajaxay ibnu xasmi bayhaqi ibnu xajar albani hortoodna waxaa rajaxay inuu xadiidku mawquuf yahay amiir lmuminiina fi xadiid shucbat bn xajaaj xadiiku marka waa xadiis mawquuf ah mawquufna waa min anwaaci daciif saasman waa mawquuf laakiin macnaha uu ku tusay waa macno laysla ogolay macnaha uu ku tusay muxuu yahay macnaha uu ku tusay waxa weye lacagaha ruux baad ku lahayd lacag dayn ahaan baad ugu lahayd hadhow markii la gaadho xilligii uu daynta kuu gudi lahaa ba waxaad ku heshiiseen lacagtii aad ku lahayd nooceedii noocaan ahayn inuu kugu gudo sooma masalan waxaad ku lahayd dollar kun dollar baad ku lahayd hadhow markaad isu timaadeen oo lacagtii inuu gudo aada gaadhay baa wuxuu ku yidhi waxaan kugu siinahayaa shilin baan kugu siinaya shil baan kugu siin bui doolar kugu siinay shil baan kugu siinaya ama riyaal baan kugu siinaya ama junahi baan kugu siinaya saas maan ama yuuraan kugu siinaya lacagtii uu kaa qabay nooceedii noocaan ahayn buu kugu siinaya ma banaanta mise ma banaana waay way banaan laakiin waxaa sharti ah lacagtaasi la kala gudanayo waa inay u khuduucdo axkaamtii sarifka leanna waa sarif sooma sarif bay gelaysaa lacag noocaad igu lahayd noocii noocaan ahaynna waan kala gudanaynaa lacagtii oo laisku sarrifayo laisku gadayo waay marka sooma anna dollar aan meesha olin oo laysku leeyahay iyo shilin meesha yaalla ayaa laysku sarrifayaa maadaama sarif uu meesha yimid shuruudii sarifkan u tegi doono waa in la helo oo maxaa shuruudaa ka mida ah? lacagtu hadday isku nooc tahayna waana inay isla eg tahay waana in meesha lagu kala qaato taasi haddaynama khusayso lacagtu waa kala nooc baynu niri hadday kala nooc tahay fabiicuu kayfa shi'tum idaa kaana yadan biyadin waay sidaad doontaan isugu gada lacagaha kala duwan ha kala badnaadeen inay isleekaadaan sharti maaha laakiin idaa kaana yadan biyadin ii dhiib oo hoo waa inay tahay intaan la kala dhaqaaqin waa inay yadan biyadin ah, dolarkii meequu ah kun dolar meeqo wey waa toddoba kun iyo lix boqol waa toddoba muxuu ahaa toddobaatan iyo lix kun toddobaatan iyo lixdii kun hoo laakiin haddaad intaad sarif ku heshiisaan lacagtii dolarkaad in shilin loo bedelo kadibna shilinkii aad ku sii yeelato tidhaahda dib baad iga siin doontaa ama aadba kala dhaqaaqdaan idinkoon kala qaadanin ribaad gashay markaas laba mid haddii lacagtan laysku sii yeelanayoon markaa la kala qaadanaynin waa in laysugu sii yeesho noocay horay u ahayd maa yani dolar baan lahayd sooma haddaadan markaa la kala qaadanaynin waa in dolarkii aad ku sii yeelato way soconaysaa markaa laakiin inaad tidhaahdo lacagtii lacag kalaan ku sarifayna iigu bedel ama anaa kugu bedel yidhaah shil baynu u bedelnay mana kala qaadanayna may waxaad sii doonta hadhowto ah, aan soo yara jirayno xoogaa meesha shah ka soo cad anaguna xoogaan asu soo noqonno khalaas marba haddaad kala dhaqaaqdaan intaad lacagta badashaan oo inaan meesha ku kala qaadanin ribaad ku dhacdeen masaladaas waa masalo daruuri jiddan ah muhim w dadkuna aad bay ugu dhacsan yihin waxyaalaha muxuu ahay dadku aad ay muxuu ahay ayna muxuu ahaay ay ugu khaldan yihin bay ka mid lacagaha laysku gadayo o dhan baa nasuusa waxaa kaloo iyadana xadiisku inoo faa'iideynaya oo laga faa'iidaysan waana masale la isla ama jumhuurtu ay qabaan lacagta dimmadaada ku jirta oo lagugu leeyahay markay sarif timaado kaana wax jeebkaaga ah ku jiroo kale ka dhiganta maxaan ka wadnaa labada lacagood hadda marka laysku sarrifayo ninkan shilinka kenya ah wadaaye lacagtii wuu wadaa laakiin dolarkii meesha ma yaallo laakiin ninkanaa lagu leeyahay sooma sharti maaha in meesha la keeno maxaa yeelay shayga daynta ah ee qoorta kuugu jiraayay marka lagu mucaamaloonayo ood ruuxii kugu lahaa aada ku mucaamaloonaysaan kaana kaash uu hayo oo kalaa laga dhigaya maa kaana fi dimma cinda almucaamala kaana kaashoo kale u ka dhigaya waxaan leenahay maalan war lacagtii aan kugu lahay dolarka ahayd yani igu sarif manaa shilin igu sarif waana kala sarifan dolarkiinu yaalana sharti maha saas man marka duyuunta axkaamtaani masale kale ayib anhu radi allahu canhu qaala wuxuu yii naha rasul lah sal lay aslam xadiidka waxaa kaloo loo deliishadaa daynta laysku yeeshay daynta laysku yeeshay marka la gudayo iyadii oo kale unbaa la gudaa ama qiimaheedii baa la gudaa laakiin sicirku hadduu kaco sicirku hadduu kaco ascaarta kacaysa laguma xidho duyuunta oo masalada ay yidhahdaan rabtu duyuun athaabita fi dimma bimustawa alascaar saas macana kun dollar baan kugu lahaa maalintaad iga qaadanaysay waxay toddobaatan buu ahaa sicirku halkaasu ah maanta toddobaatan iyo lix buu gaadhay toddobaatan iyo lix isiid maya doolarkaagii baan ku siinaya war maya aniga shilin baa ii noolaysi ma xaq weli doolarkaagin baad leedahay wabilahi tawfiiq alaabtii baa qaaliyoobay wuu dhacay waxaad si muxuu maya anigu alaabtii qiimuhu maalinkaa jooga maalinkaa wuxuu goynayay shan neef ari ah maantan hadduu ka hoosay afar buu goynaya saas daraatii shan neef ari aan kaa rabaa socon mayso xogaagaagii uu qaado wey ayb allahuma hal masala laga soo reeba hoosu dhaca ku yimid lacagaha hadduu aada zaaid u yahay aad hadduu zaa-id u yahay oo lacagtiba baaba'daba markaa isaga ah waxaa laga guurayaa lacagtii oo qiimaheediibaa markaa wax lagu kala gudanaya qiimahay markaa joogto misaal ahaan masalan soomaaliya o kale hadda masalan soo lacagteedu ma baabi'ay lacagti ma baaba'da labaatan sano ka hor shan iyo toban sano ka hor ama soddon sano ka hor daymihii la kala qaatay iyo xuquuqdii halkaa ka laasimtay ilaa iyo haddana aan la kala gudanin maxaa lagu kala gudanaya dumar baa meeri lahaa midbaa dayn kaa qaatay xuquuq baa jirtay sooma soo ratibanta maalinkaa kuu shilin baa gabadha lagu meheriyey misaalhaan ka soo qaata kuu shilin buu meherkeedu maanta waxaa tidhi naa kuu shilin oo soomaaliyaan ku siinaya oo soomaaliya xabadnaa nacamo goyse maalinkaana ari badan bay ii goyn lahayd iyo geele sabax kaay ma soconayso marka dulmi waayo sooma mar hadday lacagtu saasoo kaleeto aad ay u dhacdo waxaa loo noqdaa maalinkaas xuquuqda la galay ama deyntu la galay maalinkaa qiimaha ay suuqa ka joogto waxyaalaha aan isbedelin sida haalibka sida xoolaha nool oo kale dahabkaoo kale waxyaalaha maalinka maxay ka goyn jirtay baa la dhahaya haddayna garto muxuu ahaayey toban gram oo dahabay goon jirtay toban gram oo dahaba ah maanta qiimahoodaa siinaysa xaaladaasi waa xaalada ay ascaarta waxaan jeedaa lacagaha hubuudku ku dhaco sidaasaana cadaaladda u dhawo culimo badan sidaasoo rajixayaan amaa haddaynan farqigu weyneyn oo inta badan aswaaqda isbedelka ku dhaceen sii weyneyn hadduu yahay wixii la kala qaatay unbaa wax lagu kala gudanaya saas maana ayib munaasabad ahaan baa inoo geey anhu radi alahu canhu waxaa laga warinaya ibni cumar radi alahu canhu qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasullahi sal lay sl rsulku wuxuu reebay can inajshi najshiga ayuu reebay najshiga muttafaqun calayhi buhaariy muslim waxay kusoo saareen lafdi ah kadalika min xadiid abi hurayra walaa tanaajashu tanaajushka wadaadadeenu isballisaankood ah isballisku waa laa yawi axadukum calaa bayci bacdi halkaana waa ku imaan doonaa laakiin waxaa la yidhahdaa najshiga in aad badeecada dad baa gurgurinaya dhinacaaad ka soo gashay lacagteedii lacag aan ahayn baad gaadhay inaad iibsatona ma rabti laakiin waxaad rabtaa inay dadku kugu daydaanoo dadku aad dadka ku riddo ama adigii ninkii badeecada lahaa xoogaa heshiis hoose haydinka dhexeeyo aleebtan badeecad kale ii gaad si dadku ay ama ma ahe isaguba khiyaarkiisa hau sameeyo ha ku daro inuu iibsadona ma rabo hadduu rabo inuu iibsado sicirka waa ku dari karaa najshi maa markaa laakiin inuu iibsado ma rabo shayguu rabaa inuu qaaliyeeyo si dadku u iibsadaan najshi baa la yidhaha inta badanna waxay dhacdaa beeca loo yaqaano beycu musaayada ama munaadaad beeca la yidhahdo beycu nidaaga macnaha waxa weeyaan yaa ku daray suuqa yaalla beeca noocaasoo kale taagu inta badan galaayo haddii adigoon rabin inaad gadato oo qiimaha aada sheegayso inaad kula wareegto adoon rabin haddaad intaad soo gasho aada qiimo gaadho si dadka aada ugu qaaliyeyso naajish baa tahay najsiga kaasaa laga wada waxaa ka mid a meeleyna culamada qaarkood soo gelinayaan in aad adigii badeecada lahaa aad badeecadii ku sheegto qiimo aadan ku soo gadin aad tiraada waan kusoo galay si dadka ay kaaga iibsadaan oo qiimahaad qiimo ka qaalisan kaaga gataan waxaad tidhi maya maya aniguna wasa igu joogaaba aniguna kunka shilin igu joogaaba sideed boqol buuna kugu joogaa naajish baa tahay ogso beenta aad sheegaysahay dadkaad doonaysaa inaad ku geliso oo qiimo sare inuu shaygan leeyahay inaad sheegtaa doonaysaa waxbana kama jiro halkaas xataa suurada iyadaa way soo gelayaan culimadu ama beenaala ah baa haddana waxaad ugu dartay ziyaadada inay dadka ku qaataan marka waxa naha can najshi iyo laa tanaajashu macnahaasay culimadu ku fasiraan caqdigu inuu fasaadaya hadduu najshi galo culimada qaar baa qaba ruuxa najshiga sameeyey inuu caasi yahayna isku waafaqsanya inuu dambilay ayb qaar waxay leeyihiin hadduu sidaa beecu ku dhaco ruuxa beeca iibsaday khiyaar buu leeyahay markuu ogaado in la khiyaamay wuu ka noqon karaa markaas oo khiyaar bay markaa u sugayaan macna ayb xanafiyada iyagu waxay leeyihiin beecu waa asaxaya maca alifmi ruuxan waa dambiile mooye laakiin beecu waa asax ayb adiga waxa weyaan xadiidku nahyi waa ku arooray nahyiguna taxriim buu faa'ideeya asalkiisuna wey macna wacan jaabiri radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam naha wuxuu reebay can ilmuxaaqalati muxaaqalada ayuu reebay ah, zarciga in laysku galo ka geedka saaraniyo midka dhulka yaalla isla beerashadaa la yidhaha muxaaqalada waalmuzaabana timirka timirta geedka saaran iyo midka dhulka taalee go-day in laysku galo waalmukhaabara ayuu nabigu reebay sal lay slam mukhaabarada in dhulka laysku kireeyo isaga lafahantiisa wa canihunya soo reebiddana nebigu waa reebay shaygaa waxyaabahaad gadda inaad qaar ka mida ah ka soo saartood ka soo celiso ilaa an tuclama in la og yahay mooye oo shay macluuma tahay mooye raba waxaa wariye xadiidka alhamsatu shantii baa wariyey ila bnu maajah ibnu maajah mooye wa waxaana saxiiye atirmidiy baa saxiix kadalika imaam shaafici baa soo saaray taxaawi iyo bayhaqi waxaa saxiixiyey sidoo kale ibn xibbaan sheekh albani alimaam nawowina wuu taxsiininaya xadiiku waa xadiis mid weli sabuulkiisii ku jira oo aan adkaanin mid aan weli adkaanin oo soo go-in in lagu iibiyo oo masalan raashiinkii go-ay sanadkii hore muxuu ahaayey konton kiilo ka mida ayaa waxaa lagu gadayaa beertii iyo geedkii korkiisii weli iyo sabuulkii weli mid saaran oon soo gu-in in laysku gadaayo lama ogola muxaaqalaa la yidhaahdaa sidaasayna ku fasirayaan cabdullaahi bni cumar iyo jaabir bni cabdillaah iyo keyrkooda saasay ku fasirayaan culimaduna saasay ku raacay maxaa loo diiday waay cillada loo diiday waxa weye waxaan la garanaynin labada shay ee laysku gabayaayey inay isla eg yihiin maxaa yeelay tan garanay ama beeg baa lagu garanayaa midban go-day ee dhulka taala ama waxaa lagu garanayaa miisaan ama waxaa lagu garanayaa muxuu ahaayey baa lagu garanaya laakiin tan geedka saaran qiyaasteeda lama yaqaan soo ma laba shay oo waxyaalihii ribadu geli jirtay ah oo aan inay isla egyihiin la garanaynin oo laysku gaday ribaa ku jirta waxaan u tegi doonnaa waxyaalahani inayna isku gadnin oo markii laysku gadayo ay shardi tahay laysdhaafinayo inay isla egyihiin baa shardi ah haddaan isla ekaantooda la ogeyn oo jaahil laga yahay markaasi ma banaanaanayso waa mid waa midda labaadeed markii geedka korkiisa ay saaran yahay miduhu saaran yihiin oy qoyan yihiin markay soo go-ayaan way nusqaamayaan soma soo isma dhimayaan way isdhimayaan oo meeshaana waxaa kaga jirta jahaalaa ku jirta jahaaliya qarar daraaddeed baan loo ogolaynoo waxa laysku gabayaayo waa inuu yaha wax isla eg isleegihiinna hadda lama xaqiijin karay saasaa loo jeeda taasi waa muxaaqalada beeraleydaa garanaysa musaabanaduna waa muxaaqaladiio laakiin timirta loo isticmaalay maxay noqonaysaa rudabka geedka saaran ee timirta ah geedka timirtaa saaran ayaa waxaa lagu gadayaa timirtii go'day ee dhulka taallay ee adkaatay yaa laysku gadayaa lama ogola maxaa loo diiday lanna waxa weeye aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaaduli fi lxukmi baa qaacida fiqiya marba haddaan isla ekaantooda la ogeyn oo jaahil laga yahay waxay la mid tahay sidii iyada oo inay kala badan yihiin la ogaaday oo kaleeto yani waa in la xaqiijiyo inay isla eg yihiin timir timir markii lagu gadayo waa inay isla eg yihiin shaciir shaciir markii lagu gadayo iyaga la isdhaafinayo waa inay isla egyihiin zabiib markii zabiib lagu gadayo waa inay isla egyihiin kitaabka waxaan u doonaa abwaabta ribadaan ugu tegi doonaa abwaabu riba markaan gaadha baan ugu doonaa haddii marka kan geedka saaran iyo kan adkaaday islama ekaanayaan islama ekaanayaan sayna isula ekaanaynin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka sacd ibn abi waqaas ayaa eh, maaligii shaafici ay soo saareen kadalika ahlu sunanka xadiis saxiixa wey ayaa nabiga salawatu rabbi wasalaamu aleyh waxaa la weydiiyey can bayci ruabi bitamri ruabka geedka timirta korkiisa saaree weli soo gu-in timirtii adkaatay ku gadideeda labadaa in laysku gadaa nabiga la weydiiyey salawatu rabbi waslamu aleyh markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal ly slam ayanqusu ruabu idaa yabisa ruabka geedka saarani markuu ingego ma nusqaamayaayo maisdhimayaa markaasay yidheen ha fanaha can dalika markaasuu nabigu reebay salawatu rabbi waslamu aleyh cilladu wataa marka rutabka geedka saaran uu isdhibi doonaa konton kiilo oo timiroo adag haddii lagaa qaato labadan geedna inta la qiyaaso la yidhi konton baa ka soo bixi karta hadda markay isdhinto konton iyo afartan iyo sagaal inay noqotaa dhec karta ama konton iyo kow inay noqoto dhec kare timir kala badan baad isku gadeen wabitaali ribaad gasheen marka min baabi saddi dara ka hortag waaye arrintaasaa la diidan yahayo layskuma gadi karo haddii timir laysdhaafinayo waa inaysa timir adkaatay timirta adkaatayna waa inay isleegtay kiila ahaan hadday tahay teegatood waxay noqota waa inay isleegtay maana ayib mujaabaladu waa taa mukhaabaradana waxaa la yidhahdaa kiraau lardi biulusi aw irubuc dhulka oo lagu kireeyo qayb isaga ka mid a ah. way isticmaali jireen macnaheedu maxay tahay dhulka anaa iska leh adiguna waxaad rabtaa shaqa shaqadoon baata dhul ma haysata laakiin nin xoogna waxaad rabtaa inaad xamaalo ka hortaa waa kuleeshiina waxaan ku leeyahay dhulkii wakaase beer ka shaqee adiguna qaybtaas beero anigana qaybtan i beer aduna qaybtaa beero anigana qaybtan ii beer wax kalena iskuma lihin dadaalkan aada gelinayso qaybtaad aniga ii beerayso ujuuradaad ka qaadan lahayd waxa weeyaan inaad dhulkayga qaybtaa ka mida beerato soma mukhaabaraa la yidhahda ayb maxaa loo diidey waxaa loo diiday waxaa dhici karta dhulka qaybtii qaybta qaybtiisii ninka dhul kale qaybtiisii inay baxdo kii xoogsadaha ahaana qaybtiisii inay bacdo ama kii xoogsadahaabay qaybtiisii bixi kii milkiilaha ahaana qaybtiisii way bi soma muaamaradii iyo kararkii iyo jahaaladii iyo mukhaaطaradii aan soo sheegnay nahaa can bay arar soomana soo mare min buyuuc arar buu ka mid yahay anna waxaa dhici karta labadooduba inay isla faa'iidaan oo u wada baxo midkood inuu jabo oo meesha ku khasaaraa dhici karaysa midna faa'iido sooma taasoo kale marka lama rabo dariiqa saxdaa se dariiqa saxda waxa weeye in la yidhaahdo war beertii ka shaqee aniguna dhulkii baan leenahay wixii ka soo baxo ilaahay inaga siiyo si wada jiroo mushaac oo isku jirta ayadoo adiguna intaa ku leedahay ana intaasaan leedahay malaa ma aha qaybtaa ku beer ma qaybtaa beero oo taas adigu beero tanna aniga iigu beer maa soon mayso taa iyada lianna waxa weeyaan dulmi baa geli laakiin waxaa la rabaa isla wada beerta isaguna dadaalka ha geliyo adiguna dhulkaa leeda ha laysla wada beero haddii uu ilahay wax idinka siiyo baasanta ku qaybsada labaduna ah, cushur baad leeyahay aniguna waxaan leeyahay waxaan leeyahay maaragtay boqolkiiba sagaashan maa aduna boqolkiiba soddon kolba saad ugu heshiisaan markaa dulmi ma imaan karo haddii meeshii wax ka soo wada bixi waayaanna way wada qatoy soo ma hadday meeshii wax ka soo baxaanoo beeri ka soo go-dana sumayna wada faa saasaa la doonaya waxaa kaloo dariiq sax isagana ah oo baddiil oo shareecadu ogolaatay inaad tidhaahdo war dhulkaa beer oo beero adigu anigana lacag iga siiyo iga kirayso wax ilaahay adiga kaa siiyaba ama ku faa'iid ama ku khasaar aniga dhulkaa kira iga sii meeqa toban kun sii tobankaan kun la tag adiga asagu markaa ha beerto dadaalkiisa ha gelin wax ilaahay ka siiyaba sooma tani kiraa la yidhaahdaayo ninka dukaanka kaa kiraysanayoo kale waay sooma war aniga laantiisi laakin dukaankii ka haduu ilahi wax kaa siina inaamad waxbaba kasoo saari waa dhici karta inaad ku barwaaqoodana waa dhici karta ganacsigaasaa iska marka labadaa usluub baa saxa laakiin usluubka hore mukhaabarada hadda xadiisku diidan yahay waa kan hore wey man saas man kiraau lardi bisulf aw bibacdihada dhinac ka mida dhulka in laisku kireeyo oo dhulka lafaantiisa laisku kireeyo taasaa waxaa la yidhahdaa almukhaabara jahaaladaa ku jirtaana loo diidan yahay nooca afraad masalada afraade xadiidku ka hadlay waxa weye wa can isunya ila an tuclam sunya maxaa la yidhahdaa sunya waxaa la yidhaahdaa inaad badeecada iibiso shay inaad gato qaar ka midana aad ka soo reerto maala waxaa tii waxaad tidhi masalan waxaan kaa galay arigaasaan kaa galay ama locdaasaan kaa galay qaar ka mida mooye sunya maxay taba qaar ka mida mooyaane waa qiyadu sunya waa soo reebidda alistina wey macnaha ama waxaa tidhi waxaan kaa gaday guryahaas mid ka mida mooye shantaa guri baan kaa gaday ama shantaa boos baan kaa gaday mid ka mida mooye oo dee waa kee kaadiga reebta adugu haddii waxa aada soo reebtay uu macluum yahay ila an yuclam oo uu shay markaa cad u yaho mucayan ah markaa bayc waa asaxaya hadduu laakiin majhuul yahay waxaad kala iibsateen baaba majhuul noqonaya soma yani maalan macluum see buu ku noqon karaa macluum wuxuu ku noqon karaa inuu yidhaahdo masalan boosaskanaan kaa gaday shanta ah kan mooye markaa waa ma cadda kuu soo reebay waa cadi xayntaa adhigaan kaa gaday shantaa neef mooye warku soo maad haddii marka waxa soo la soo reebay uu cadyahoo la garanayo isla cayintaan markaasi beecu waa sax laakiin in la soo reebo waxa la soo reebayna uusan caddaynoo la garanaynin wixii aad kala gadateen baa jahaala gelaysaa waana meesha nisaac iyo doodu ka timaado ma la saas marka taasaa laga wada ayb nahaa rasuulku wuu rabay can lmuxaaqalati badarka geedka saaran iyo kan adkaaday in laysku iibiyo waalmusaabana rutabka timirta korkeeda saaran geedka timirta dushiisa saaran iyo midda adkaatay in laysku iibiyo waalmukhaabara dhulka in laf ahaantiisa laysku kireeyo wa can ifunya soo reebidda shaygii aada gaday qayb ka mida ah inaad ka soo reebto waa reebay nebigu oo waa diiday ilaa an tuclama shayga lasoo reebay in la og yahay oo shay cad oo mucayana uu yahay mooye rawaamsatubaa weri ila bna maaja wasaxaahu tirmidiy baa xadiidka saxiixiya wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi naha wuxuu reebay rasullahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay can ilmuxaaqalati wlmukhaadarati wlmulaamasati wlmunaabadati wlmuzaabana rawa buhaariga weri muxaaqalada soo hadda mayna soo mar iyada inaga gudbi warkeeda mukhaadarada maxaa la yidhahda almukhaadara waa isla cagaartanka waay waxaa laga keena min alkhudri shaygu markuu cagaari baa waxaa la yidhahdaa akbar sooma marka cagaar laysku gadanayo w talo madoog baa laisku iibinaya maya waxa weeyaan midhaha geedka saaran ayagoo curdan ah oo aan adkaanin in laysku gado in la gado in la gado la iibiyo waxaa la yidhaahdaa baycu alxubuumi waasimaar khamraa qabla buduwi salaaxiha inay fayoobaatay oo bislaatay oo aasadii dhaaftay inta laga ogaanayo iyadoo weli la ogaanin ayadoo curdan ah oo bi'i karta oo aafo kasta khatar ugu jirta oo baabi'i karta in la iibiyo ayaa la yidhahdaa mukhaadarada saas maanaa lama gali karo idaha waxaa la kala gadan karaa geedaha ka go markay adkaadaan oo bislaadaan masaladaana waa utegi doonaa xadiis kaloo ziyaado inoo sheegi doonto ayib sababta loo diidanya waxa weeye lianna waxaa dhici karta inta saa lagu kala iibsado midhihii weli waxaa u laaban bislaad biyay weli sugayaan qorax baa ku dhici karta dabaylaa ku imaan kara waxaa ku imaan kara ayax iyo xogaa burburin kara maxaad walaalkaa xoolihiisa ku qaadata wey marka intay marka aafad khatar ugu jiraan oyna weli bislaanin lama gadi karo mukhaadarada taasaa la yidhahda mukhaadarada lama gadi karo kii horiyo tan maxay ku kala gisanyihin waxay ku kala gisanyihin mukhaadarada lacag baa lagu kala iibsanayaa lacag baa lagu kala gadanaya oo waxaad imaanaysaa beertiiyo midhihii saaran yihin welina ayna bislaanin markaasa waxaa le wartan aniga aniga aniga igu wareejiye anaa ku nasiibsane aduu lacagtaada qaado lacagteedaan qaadanaya aniguna wixii ilaahay iga siiy iga siiyaba maya leanna mataqaanid waxaad iibsatay waa meeqa kiilo waa mee wasankeedu muxuu yahay waa meeqa jawaan ma garani sooma jahl iyo qarba jahal iyo qarbaa ku jira saas wey jumhuurtu waxay qabaan haddii shardi laga dhigo waxaan kaaga gadayaa inaad geedka hadda ka goyso ood haddaba jarato ood goosato shardigaa haddii lagu xidho waa asaxayaabay qabaan laakiin ibn abileyla iyo thawri iyo waxay leeyihiin ee shardigaasi markii lagu xidho inuu asaxayo daliil ma leh baana sidaa rajaxay wuxuuna leeyahay cumuumka adilada iyo itlaaqooda qeydkaasi wax kutusagaya lama haya buu leeyahy oo jumhuurtu maraya taasi marka waa muqaadarada oo muxuu ahaayey midhihiiba curdana in la gada wa mulaamasadu iyadana waxa weeye iyo munaabadadu waa laba nooc oo jaahiliyadii carbeed wax ku kala gadan jireen almulaamasa abu saciid iyo kudri iyo waxaa fasiraya cabdullahi ibni cumar iyo keyrkood saxaabadaa fasirtay waxaa la yidhahdaa bay leeyihin yani jaahiliyadaa ku mucaamalan jirta islaamka ka hor laba maraa laysku iibsanaya waa mulaamasada isla taabasho wey isla taabasho milaamasa markii taabashadu labada dhinacba ka dhacdaa la yidhahda waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin ila maryahay isku geli jireen lacagti waagaa way yaray marka badeecada la isdhaafsan jiray badeecada lafteeda baa la isdhaafsan jiray laba maraa la wataa marka inaan isdhaafsanaan raba adiguna go-baad wataa anna macawiis baan wataa aan isku hibsana miya bas kana maradiisu soo duuduubahayaa waa isku soo laalaabahayaa aniguna macawiisaan isku soo laalaabi waxaan ku leeyahay taabo anna waan un taaban laakiin ha kala fidinin gudaheeda waxa ku jirana ha fiirinin haddaaba taabato adna way kaa gadan tahay anna waa iga gadan tahay wabilahi tawfiiq waa dhama waa isla taabasho ma mulaamasa waay maxaa meesha ku jiro khalad ah jahaala ku jirta soma leanna ruuxuu hubkatayba laba ogaba haddaaba taabatada way kaa gadan tahay anna haddaan taabto iga gadan tahay ana kala furin waa firinin oo gudaha firinin meel laisku siray w adigu le meel rag isku siray w meeshaas ayib beecay wax ku kala gadan jireen bay ka mid ahay buyuucna wax ku kala gadan jireen ayuu ka mid ah mulaamasadu marka taawa an yalmasa kullu waaxidin minhuma sawda saaxibihi bigayri ta'amul ama ufaysaninba taabashadaas ku laasimaya ama dukaankaa lagugu imaanaya dumaamada lagugu imaanaya waxaad leedahay gacantaydu maraday ku dhacdo intaasay kaaga gadanta oo talo maxay ku dhici doontaa ma baatilay ku dhici doontaa mara fiican bay ku dhici doontaa oo midal khiisay ku dhici doontaa jahaalaa ku jirta gacantaydu maraday ku dhacda way kaa gadantahay adoo furfurin khiyaarna lahayn la wareeg marka ma qacu khiyaar baa ciladu way dhici karta oo khiyaarkaagii in khiyaarka lagaa qaadaa la doonayo mise jahaala ku jirta labada way suroobi karta asalka waxay u noqonaysaa shardigii ahaa buyuucda waxyaalaha la kala gadanayo silaca shardiga asaasiga waxa weeyaan alcilmu bilmabiic soma shayga la gadanayo waa inuu shay la garanayo la ogyahay hadday jahaala gasho usma taasi waa mulaamasada munaabadaduna way ku dhowdahayo waa isla tuuriso we isu soo tuurid waay warisoo tuur anna waan kuusoo tuuri weyne saasayna inoogu kala gadan tahay maradaad wadato isoo tuur anna tayda waan kuusoo tuuri qabso anna waan qabsane khalas waa laysu tuuray sooma waa la kala gatay waa lala kala wareegaya almunaabada ama waan kuusoo tuuriya qabsoo markaan kuusoo tuuro bayci waa laazimay intaasay kaaga gadan tahay maradaan kuusoo tuuray ha furfurin hana fiirinin qabso un lacagtayda waa kuu shigay warku waa saas ama laba maraan isku gabanaynaa adna soo tuur waan qabsan adna kuu soo tuure qabso waan kala wareegsano wayba gadan tahay maxaa meesha ku jira lama oga labada maryo ma isku qiimaa lama oga jixaalaa ku jirta ama ma ahee hadday gacantaada soo gaabood qabsato anna aan qabsado khiyaaraad kaga noqoto marhid anna khiyaaraad kaga noqdo marhid markaas waxa waa qacu lkhiyaar khiyaaru majliskii aa lagu goynaya labadaba way ku fasiraan culimadu mulaamaqadiiyo munaabadadiiyo saasa la ydhahda marka waana buyucdii jaahiliga ahaydo waxay soo gelaysaa inaad faanto waa lagaa maarmaan caqdiga marka lagu yidhaahdo shareecada ma waafaqsano waa la reebay cilladda loo reebay maxay tahay waana lubdiga fiqiga waay fiqiga sidiisaba iyo dhuuxiisu waxa weeye inaad cilalka fahanto oo cilmada haddaad fahanto hadha waxaad uga qiyaas qaadan kartaa wixii iyada la mid oo dhan soma marka buyuucdan sababta loo diiday waxay ka mid tahay waa min buyuucin harar naha cambeyn harar somayna soo mare jahaale iyo harar baa ku jira iyo musaafara ku jirta saas daraadeed baa loo reebay naha wuu reebay rasuulku sal lay slam can ilmuxaaqalati walmukhaabara midhihiio cagaaran oon askaanin in la iibiyo walmulaamasa isla taabashada taaba anna waan taaga waana gadanta iyadoo la fiirin on la hubin wax meesha yaal wlmunaabadati isla tuurashada ama isu soo tuuridda wlmuzaabana waynu soo marnay sooma almuzaabana waataan hadda soo marnayo tiirta adkaatay in lagu iibiyo midda geedka saaran ee rutobka ah waataan hadda xadiiskii ka goori kusoo marnay rawahu buhaariyu waa wariyey hada bilahi tawfiq sal lla alay waslam nabiyina muxamed wala ali sahbi waslm